asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab shirkiga weyn shirkiga weyn waxaa loo sii jid u ah oo loo sii mari karo oo kuu gelin kara ayaa shirkul asqarka la yidhaahdaa sida maalan ilaahay dayrka oo lagu dhaarto oo kale shirkul asqarkay soo gelaysaa istustuska ismaqashiinta oo kale way inoo imaan doontaa insha allahu tacaala marka labadaba inuu ruuxu baqdin ka qabo oo ka digtoonaado taasaa macnaha meesha laga hadlaya munaasabada uu baabku uu leleeyahay abwaabtii hore wax weeye horaal sheekhu wuxuu soo sheegay baabu taxqiiqi tawxiid tawxiidka taxqiijintiisu kasoo hadlay ruuxu marka si uusan isu mahadinin oo uusan u odhanin aleelahay yani muwaxid buuxaa tahay oo tawxiidkii waad la timid ayaa waxa uu baabkan u guntayo inuu ku dareensiiyo mar walba heer walbood gaadhada inaad cabsi ka qabto waxa la yidhahdo shirki inaad ku dhacdo baab lkhawfi min ashirki shirkigii oo laga cabsado oo layska jiruu ka wadaa macnaha ayuu baabu yahay waqawlihi wa qawli illaahi iyo ilaahay odhahdiisii buu u yahay baab alle uu yihi caza wajal ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga addoommadiisa in wax lala wadaajiyo dembigaa ilaahay ma dhaafo wayaqfiru wuuse dhaafaa maa duuna dalika wixii intaa ka yar oo ka hooseeya liman yashaau ciduu doonuu ilaahay u dhaafaa subxaana watacaala macnaheedu shirkiga dembiga la yidhaahdo ilaahay ma dhaafa subxaana watacaala laakiin wixii dembi ahee ka yar shirki ilaahay wuxuu ku xidhan yahay doonitaankiisa oo hadduu doonana addoonkiisa wuu u dhaafi hadduu doonana ilahay uu u ciqaabi subxaana wa watacaala laakiin shirkiga isaga lama dhaafo oo ilahay subxaana wa tacaala ma uu dhaafo sidaas weeyaan shirkigu waa dembi la galo ugu weyn yahay dembi la galo ayuu ugu weyn yahay dulmi la galuna ugu foolxun yahay maxaa yeelay waa meel kaga dhaca ilahay subxaana wa watacaala meel lagaga dhacay haddii ilaahay iyo adoomadiisaba aada isku mataal ka dhigtay ood meel wada keentood wax wadaajisay wax ka qoonxuni ma jiro yani meel kagadhac ka weyn ilaahi subxaana watacaala yani cid meel lagaga dhaco ciddii ugu weyneyd oo allah subxaana watacaala baad meel kaga dhacday maxaa yeele xaqiisii uu goonida ahaa yaad cid kale la siisay talabaad makhluuqa ujeedadii dhannaydee loo abuuray ee samaawaadka iyo dhulka iyo kulli loo istaajiyey ayaad ka hortagtay ood mucaaradaysay maxaa yeelay samawaat iyo dhulka ilaahay kulli wuxuu u abuuray makhluuqaadka litaxqiiqi tawxiid marka arrin magdi iyo weynaa ee nooca ahaana waa dumisay ama waad mucaaradayso waad ka hortagtay ilaahayna subxaana watacaala addoomadiisaad ku shabahday maxaa yeelay ninkii yidhaahda ilaahayna waa loo gawrici karaa <clears throat> jinkana waa loo gawrici karaa awliyada iyo awliyadana waa loo yeehan karaa ilaahayna waa loo yeehan karaa macnaheedu waxa weeye ilaah iyo makhluuqiisii buu isku meel dhigay oo isku shabahay wey macna saa daraaddeed bu wuxuu ku yahay dembiga ugu weyn la galo mar hadduu saas yahayna ilaahay ma dhaafo subxaana wa tacaala oo addoommada u dhaafi maayo laakiin wix alle wixii kasoo hadho dhan ilaahay waa dhaafaa ayib aayad kale waxa uu ilaahi subxaana watacaala ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnaquu min raxmat illah ina allaha yaqfiru dunuuba jamiica addoommadaydii xadgudubka sameeyey lafahooda ku xadgudbayow ha quusanin oo naxariista ilaahay ha ka quusanina maxaa yeelay ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa ina allaha yaqfiru dunuuba jamiican dunuubtoo dhan ilahay waa dhaafaa ayaddana maxay leedahay ilaahay dembigii shirki ka yar wuu dhaafaa laakiin shirkiga ma dhaafo labada ayadood miy iska hor imaanaya iskama hor imaanaya aayaddaa odhanaysa ilaahay shirkiga ma dhaafo macnaheedu waxa weeyaan haddaan laga toobad keeniyo aayaddan odhanaysa ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaana haddii laga toobad keeno wey marka sidaas wey haddii addoonku uu toobad keeno oo uu dembiga ka soo laabto oo uu kirto oo ilahay unoqdo subxaana watacaala shirki iyo ayrkiiba ilahay subxana watacaala waa dhaafaa aayadana ka hadlaysa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican haddiise laakiin addoonku isagoon shirki ka keenin isagoon keenin hadduu dhinto dembiga uu ku dhintay baa la fiirin hadduu shirki yahay waa waa xijaabtay kaasi wax dembi dhaaf ah oo ilaahay agtiisa uu ka helaya haddiise laakiin shirki uu ka yaryahay dembiguu ku geeriyooday ilaahay mashiicadiisuu hoos yaallaayo rabbibaasuu ka doono yeeli si alla suu damco ilaahay ka yeeliyo hadduu doonana ilaahay waa u dembi dhaaf hadduu doonana ilaahay subxaana watacaala intuu ka gooyo oo u ciqaabo oo u cadaabo dembiguu galay yaa markaa kadib buu jannada geyn ilaahay subxana watacala marba hadduusan shirki ku dhibanin saas wey marka labada aayadood marka macnahooda iskama hor imaanayaan ayb mar hadduu markaa shirkigu intaa la eg yahay oo dembi intaa la eg yahay oo ilaahay dembidhaafkiisii iyo naxariistiisii ballaadnayd aad ku seegayso ood kaga qabayso soo inaad iska ilaaliso marka ma haboon ood mar walba ka digtoonaato ood ka cabsato ood iskantaroosho taas way marka meesha xadiidka laga daliishanayo su-aal baa marka laisweydiinaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi baa la yidhi shirkiga aanusan ilaahay dhaafaynin shirkigusan ilaahay dhaafaynin ka yar ma ku jiraa kii yaraa iyo kii weynaaba addoonka hadduu isagoon ka toobadkeenin ku geeriyoodo ilaahay ma dhaafaya miya mise ka yarkaa kuma jire ka weyn baa laga wadaa culimada sida sheikhulislaam ibnu taymiga oo kale mar wuxuu yidhi shirkiga yar hadduu addoonku ku geeriyoodo mashiicada ilaahay hoos yaallaayo ilahay hadduu doonana wuu dhaafay hadduu doonana wuu ciqaabi oo dunuubta kale waaweyn buu kala mid dhigay marna wuxuu yihi shirkiga yar iyo ka weyn labadoodaba ilaahay dhaafi maayo subxaana watacaala oo hadduu addoonku shirki yar ku gaadho geeriyooda loo dhaafi maayo waa loo ciqaabi laakin ja naarta ku waari maayo naarta ku waari maayo laakiin la dhaafi maayo xagga dhaafid la-aanta ka weyn buu kala mid yahay xagga kuwaaridda iyo kuwaarid la-aantana wuu kaga gadisanyay inuusan ruuxa shirkiga yar ku geeriyooday uusan naarta ku waaraynin waa maxalu ijmac yani waa laisla ogolya naarta ku waari maayo laakiin madruubta kale waaweyn buu la mid yahay ilaahay inuu dhaafaa suurtagal amise sinaba loo dhaafi maayo masaladaa wey masalada macnaha culimadu ay qaarba si leeyihiin aayadase waxaa ka muuqda ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirki oo dhan ama ha yaraada ama ha weynaaday inaan la dhaafaynin cumuumka kule aayada iyo khulaaskeeda saasaa ka muuqda walaba aclam aayadda waxay raddi ku taha sidoo kale nimanka la yidhahdo muctazilada iyo khawaarijta muctazilada iyo khawaarijta waa firaqdii manhajka salafka jidkooda ka lumay qolyo ka mida ah, wey oo waxay qabaan ruuxu hadduu dembi weynba ku geeriyoodo shirkiyuusan haani hadduu doono zinada iyo qatliga iyo yani waxay sariqada iyo waxay dunuubta dembi weynba hadduu addoonku ku dhintay isagoon ka toobadkeeni waxay qabaan waa mukhallad fi naar naarta kuwaari qabaan oo naarta laga soo saari maayo aayaddaa marka radinayso ilahay wuxuu uhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wax alla wixii shirki ka sokeeya ee ka yar ilaahay addoommadiisa hadduu doono wuu dhaafay alla subxaana wa watacaala saasa macnaha laga faaideysan qaala alkhaliilu calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim baa wuxuu yidhi wajnubni ilaahow ifoge aniga iyo wabaniya wiilashaydaba an nacbuda naga foge inaan caabudno alasnaama sanamyaasha inaan caabudno ilaahu aniga wiilashaydadaba naga foge inaanu sanam caabudno yani ilaahu anaga iyo iyagana kala durki annagana dhinacna geed asnaamta cibaadadoodana dhinac gee na kala foge wiilashiisa marka uu leeyahay aniga wiilashayda ma wiilashuu dhalayba nabiyullaahi llaahi ibraahim calayhi salaam isxaaq iyo ismaaciil unbuu dhalay inta la ogyahay wuxuu dhalay sulbigiisa ma kuwaasu marka ka wadaa mise caruurtii ka farcantay buu ka wadaa kulli waa la yidhi mid walba culimada qaar ka mid a ah odhanaya carruurtii uu ka farcantay oo dhan baa laga wadaa haddii la yidhaahdo kuwuu sii dhalay kuway sii dhaleen oo weligii kasii farcamay haddii la yidhaahdo baryadaa nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam qaarna laga aqbal qaarna lagama aqbalin sidii nabigeenuba salawatullhi wasalaamu calayh uu ilaahay u weydiistay anlaa yajcala ba'sa alummati bacdaha yacni fi bacd ummadda dhibaatadeeda inuusan ilaahay dhex dhigin oo yadan iyada isku dirin ayuu nabigu ilahay weydiistay subxana wa tacala waa laga diiday lagama ogolaanin baa la yidhi taas laakiin kuwo kaleoo nebigu uu ilaahay ka codsado weydiistay baa laga ogolaaday marka haddii la yidhahdo waxa alla wuxuu nabiyullaahi ibraahim ka farcamay baa laga wadaa ducadaa qaarna laga yeel oo waa qaarkii muwaxidiinta ahaay oo mu'miniinta ahaa qaar caruurtiisii ka mid ah oo kuwii kasii farcamay ohoo gaaloobayna waa jiraan oo shirki qaatay oo macnaha mabda-a ku inxiraafay marka waxaa la dhihi sidii dacwadiisa baryadii nabigeena salawatulli waslamu caleyh oo kale qaarna laga yeel qaarna lagama yeelin haddii la yidhahdo waa wiilashuu dhalay haddii la yidhahdana yani ilaaqeeda wey oo ismaaciil iyo yani markaa laga wado isxaaq aniyo wiilashaydaba ilaah waxaad naga fogeysaa inaanu sanam caabudno taasi marka waxay keenaysaa nabiyullaahi ibraahim ba calayhi salaam meeshuu ilaahay kelaya ka weydiisanayo ilaahu shirki iga fogee oo sanam cibaadadii ilaahu iga durki oo iga ilaali inaga xaggeen joognaa marka waa khaliiluraxmaan ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa kuu ugu jecel yahay xagga fadliga rusushana nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi rasuulka soo raaca marka isagoo sidaasu ilaahay haddana wuxuu leeyahay ilaahu shirka iga ilaali oo weydiisanaya nin kastoo marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kasoo soo hadhay oo dhan waxaa marka ku haboon inuu cabsado oo uu mar walba uu wadnaha farta ku hayo amaa shirku ku dhacdaa amaad gaalowdaa oo amaad inxiraftaa ama kuusoo dhuntaa mar walba inuu cabsidaas ay ku jirto ayay macnaha ku saa saas daraaddeed baa ibraahim taymi oo salaf kamid mid ah wuxuu yihi man ya'manu lbalaa bacda ibraahim buu yihi nabiyullahi ibraahim kadib ninka balaayo iyo shirki ka aamin noqonaya wey haddii nabiyullaahi ibraahim saa uga cabsanayo warbacda nabiyllaahi ibraahim ninka isdhigane odhanay aniga shirki geli maayo ummada gaaloobay oo inaan cabsadaaba macnaa macno la-aan weyey kuma wayaan buu leeyahy sidaas way seeraan saxaabadii nabiguna sal ly slam saasay ahaayeen sida uu ibn abi mulayka uu leeyahay adraktu halaaiina min asxaabi nabiyi sal lay wasalam kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi toddobaatan nin oo asxaabtii nabiga soddon de soddon nin oo asxaabtii nabiga sal alay wasalam ayaa soo gaaday buuri taabici wey oo mid walbo iyaga kamida leesihiisa uu munaafiqnimo uga cabsanay amaad munaafaqowdaa oo asxaabtii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayh waa raggii jihaadka iyo ghazawaadka iyo nusrada islaamka iyo gacanta kulahaw wixii noogaa soo maray haddana munaafiqnima isaga cabsa bal iska badaayo cumar ibnu khataab radi allahu canhu ayaa xudayfa oo nabiga sirhayihiisa ahaa yuu wuxuu weydiiyey xudayfow ilaahay baa kugu dhaariyey magacyada nebigu uu kuu sheegay ee munaafiqiinta magacyahooda ah magacayga ma ku daray buuri markaasuu yihi maya adiga cid ka dambaysoon taskiyeyna ma ay jirta buu yihi xudayfa radi allahu canhu cumar meesha marka uu iska raadinahayo bal magacyihiisa in munaafiqiinta lagu daray inuu munaafiq yahay iyo in kaleeto miskiin maanta joogaayo maxay miskiin maanta joogaayo raggan awliyanimada isu caleemo saaray ee loo caleemo saaray ee loo ogolaaday ayaguna macnaha waxa weye qaatay oo guddoonsaday xagii yeelaa marka waa khalad intiisa leeg wey cidda haba yaraatee isa siin karta iimaan buuxa iyo tawxiid buuxda iyo islaamnimo buuxda iyo mar walba cabsiina ku jira w ruuxa muslimka saasaa laga doonaya saas sheegay marka soomaalida sideedaba waxoogaa caqiidanimo la murji-a caqiidadoodii baa raad badan nagulaho waxoogaa waxaad moodaa kalsooni buuxdaynu iska haysana kalsooni buuxda ayaanu iska haysana mid baa wuxuu ii sheegay maalin kacbada iyadoo la dawaafayo ayaa laba bilood soomaaliya kacbada dadka dawaafaya ka mid ah waxay arkeen markaa dadkan asia ka yimaada ee huruuda iyo bakistaaniyiinta iyo dadkaas waa dad aada u qalbi jiracsan waa laba intay ku dhegan yihiin kacbada yani maradeeda ooyahayo oo ilmeynaya arkeen markaasuu yidhahdeen war haada dadkaa ooyahay maxaa ilaga duway labadoodaa sheekaysanaya dadkan ooyahayo ee sataraadka ahe khushuucda ka muuqato maxaa ilaga duway markaasu wuxuu yihi kii kalaa u jawaabayo caydin cune calooshiisuu ka yucudin qabaay wuxuu la yimid buu ogyahay gafku galay inagu maxaan galay <laughs> inagu maxaan galay maaa la saas marka taqriiban saasoo kalaan iska lahaye yani kalsooni buuxdaan iska haysanaa kaadha inaan haysanaad moodabaad inaan jannada gelayso waxaan kabaas waa halis wey meesha nabiy llahi ibraahim calayhi salaam ilaahu shirkiga fogay uu leeyahay mar walba inaan istaxadarna wey macna saasaa la doonaya qaala alkhaliilu calayhi salaam nabiy llahi ibraahim wuxuu yihi wajnubni iga fogey allow aniga iyo wabaniya labadeed iyo wiilashaydaba an nacbuda inaan caabudna naga fogey alasnaama sanamyaasha inaan caabudno ilahay tawxiidka nagu sugeeyo oo nagu dil saasuu nabiyllahi ibraahim alla weydiisanaya subxaana wa tacaala wa fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waxaa ku soo arooray uun inuu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyhi akhwafu maa shayka ugu cabsi aan ugu cabsi badnahay shaygaasoo akhaafu aan cabsanayo akhwafu maa shayka loogu cabsi badan yahay kaasoo akhaafu aan cabsanayo calaykum dushiina aan uga cabsani ashirku alaskaru waa shirkiga yar shay aan ka cabsan oon idinka cabsanayo ka loogu cabsi badan yahay waa shirkiga yar buu nabigu yuri salawatullahi waslamu caleyh fa su-ila canhu nabigaa la weydiiyey salawatullahi wasalaamu caleyh shirkiga yari muxuu yahay fa faqaala nabigu wuxu uri sal alay slam alriyaa waa istustuska waay xadiidka sheekhu cid warisay muusa sheegin laakiin waxaa wariyey alimaam axmed iyo dabrani iyo bayhaqi baa wariyey waana xadiis saxiixa wey nabiga waxaa la weydiiyey sal wuxuu nabigu yihi sal lay wasalam waxaan idinka cabsanaya waxaa ugu daran oo weliba aada aan uga idinkaga cabsanaya waxa weye waa shirkiga yar shirkigii yaraa markii la weydiiyeyna istustuska ayuu nabigu sal lay wasalam ayuu ku sheegay riyaada waxaa la yidhahda ruuxu inuu ilaahay caabudo oo cibaadadii uu la yimid u qurxiyo ama wax ugu siyaadiyo dadku ha ku arkeen ama ha ku maqleen ha lagaa sheego ha lagugu ammaano waxoogaa adduunya aada ku heshid waa shirka asqara wey shirkigaa yar wey ismaqashiinta iyadana la mid a man ra'aa ra'a allahu bihi waman samaca samaca allahu bihi ninkii dadka istusa intaa ilaahay dheef ha uga dhigo oo wax kale yuusan ka helin cibaadadiisa ninkii dadka ismaqashiiyana dadka allaha maqashiyo intaa uu dheef allaha uga dhigo habaar wey ama waa khabar weeyaanoo intaa unbuba ka heli wax kale ka heli maayo marka shirki yar weeyaano waa gaalnimo yar wey camalkii cibaadada ahaa ee ilaahay loo samayn jiray subxaana watacaala waxoogaa inaad cid kaleeto ilaahay oo cid kale inaad la caabudin ruux waa rumaysan yahay laakiin camalkiibuu wuxuu qurxinaya oo ku siyaadinaya oo maaragtay u ha lagu arko oo ha lagu sheeg sheego waa arrin halisa wey arrin aada iyo aada halis a wey bal nabigu sal ly slam wuxuu sheegay dadka ugu horeeya ee naarta geli doona saddex nin buu ku sheegay waa nin caalim ah, iyo nin mujaahid ah iyo nin deeqsiyo jawaad ah saddexdaa nin baa naarta dadka ugu horgeli saddexdoodaba camal aada u fiican bay la yimaadeen laakiin niyadaad ribtay niyadaad ribtay oo niyada ruknigii tiirkii koowaad ee camalku lahaa oo ikhlaas ayay ka tageen ka koowaad waa nin caalimo ilahay baa loo keenay subxaana watacaala markaas wuxuu odhanaya waxaan ku baray maxaad ku samaysay waan ku camal falay oo dadkaan baray yani waxa weyaan adiga daraada beentaa weyaan baa laba markaasaa naarta loo jiyey waxaad u baratay in lagu yidhahdo hebel waa caalim waa mufti khatar a awey kii kale mujaahidkaana maxaa macnaa waxa weeye isagana su-aalaa la weydiin markaasu wuxuu odhanaya ilaahu adiga dartaabaan u jihaaday oo dartaabaa la ii dilay oo kale igu dhacay markaasaa waxaa odhanaya beentaa wey waxaad u dagaalamaysay eed u ordaysay dan kalemaadan hayn ha lagu yidhaahdo hebel waa heliyey oo waa geesi khatar ah intaa unbaad adigu doonaysa waadna heshay waxaad doonaysa wey maanta waxba agtayda kuma lihid ka kalena waa ninkaa deeqsiga ee gacanta furan wuxuu bixin jiray xoolihii baa laga warsan markaasuna ilahay xoolihii waan bixiyey oo jidkaagaan ku bixiyey markaasaa la odhanaya beentaawn in lagu ammaano la yidhahdo hebel waa deeqsi intaa unbaad doonaysa waa la heshay waxba ilahay agtiisa naarta saddexdaba naarta u kaxeeyaa la dhihi marka xaggay ka xumaatay waxay ka xumaatay camalku asalkiisu waa fiicayn oo waa jihaad iyo cilmi iyo waxa weeyaan yani xoolo la bixinayo sadaqa wey asalka camalku waa fiicanya maxaa kharibay waxaa kharibay niyada niyadaan saxahay inama alacmaalu binniyaat camalku niyadaasuu ku xidhan yahay hadday niyadu toosto camalku waa hagaag haddii kale waxba kama jiro hal bacad lagu waxaa xadiid kale kusoo arooray inuu nabigu sal lay slam sheegay ciddii shirkigaa yar la timaadaayo maalinta qiyaamada inuu ilaahay ku odhan doono subxaana wa tacaala dadka idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna fi dunya fanduruu hal tajiduuna cindahum jaza kaca aada baa la dhihi dadkaad istutusayseen iyo kuwaad ismaqashiinayseen iyo kuwaad ammaanta ka rabteen kaca aada baa la dhihi bal abaalgud agt inaad ku heshaan agtooda camalkii iyagaad u samayseene abaalgudkiisii iyaga ka raabtadaa la dhihi maujeeda waxba maba yaraata ilahay agtii subxaana watacala kuma lihidin wey saas weyaan marka waaada aada bay halis u tahay waa shirki yar wey shirkigaa yar marka islaamiyada lagagama baxo oo ruuxu ku gaaloobi maayo laakiin saamayn buu ku leeyahay camalkiisa camalkii uu la yimid ee uu istustuska dhex geliyey ayuu ayay saameyn ku yeelanaysaa ayib su-aal baa marka meesha taala saameyn intee leeg bay camalka ku yeelanaysaa riyaad iyo istustusku camalkii ma burinaysaa mise waxbay kasoo reebi istustuska laba qaybood baa loo kala qaadaya in uu isagu camalka ku geliyey oo camalkanba marka horeba bilowgiisii horeba wuu la saaxiibayo camalkaba waxaad u samaysayba oo kugu bixiyo kugu riixay ha lagu maqlo oo ha lagu arko xogaagaasaad ka doonaysaa intaasaaba kuu geysayba sidaas haddii uu noqdo oo ay noqoto iyadu waxa camalka kugu riixayba camalkii dhannaa ee la timidi waxba kama jiro habaan manduura waa bus dabayl la raaciyey wey waxba kuma yaallaan xaaladda labaad waxa weeye camalkii iyadu mayna kugu riicine camalkii markaad ilaahay daraaddii baad u gashay oo ikhlaas baad ku gashay markaad dhexda marinayso ayay kugu soo dhacday masalan salaad baad ku jirtay ilaahay dartii iyo ikhlaas baad ku gashay ragcaddii ugu horreysay markaad dhamaysatay ayaa dad meesha yimaadeen dad waxoogaa agtaada qadar iyo qiimeyn ku leh ayaa meesha soo korfadhiistay markaasaad ragcaddii dambe waxaad bilowday inaad qurqurxiso ood naashnaashto dad kale inay ku arkaan daraaddeed ujeeda macnaha camalkii asalkiisii hore iyadu kuuma geynin laakiin dhexda markaad marayso iyay kusoo gashay camalkaasi ma burinaysaa mise ma burinaysa labaa loo kala qaadi labada loo kala qaadi waxay tahay camalka markii ay kugu timid dhexdiisa haddaad iska difaacday ood iska celisay ood isku dayda inaad ka hor tagto camalkaaga waa sax wax dhibana kuu geysan mayso maxaa yeele addoonku intii tabartii ahaa waa sameeyey inta tabartaada haddaad samayso la dagaalamtayna camalkaagi waxba yeeli maysa camalkaagu waa ku jira fayib labaadan dagaalamina waad isu dhiibtay waa horbooday waad ogolaatay yani waad u hogaansatay haddaad sidaas samayso oo markay kugu timaada aadan ka hortegin oo aada qaadato markaa camalkii waa burayaa camalkii way burinaysaa oo way baabi'in ma camalkii oo dhan bay baabi'in mise qaybtan ay gashay bay baabi'in waa la kala qaadiy oo camalku haddii uu uu kala gu'i karana waa la kala goyn hadduusan kala gu'i karinna way wada baabi'in camalka kala gu'i kara masala waxa weeye waa camal awalkiisuna sax noqon karo aakhirkiisuna khaldami karo waa la kala goyn karaa masalan sadaquu bixinaya ruux markuu wuxuu rabay boqol shilin bixiyo haraambay weyaan meesha madaxdaa joogta kama soo qaad maala waxyaalaha hadda u badan ee macnaha yani suwarkaas ka dhacday goonta meeshii markuu konton bixiyey boqolkuu doonaya inuu bixiyo kontonkaa ikhlaas buu ku bixiyey kontonkanu isla soo taagay oo waxoogaaga riyadu ay gashay istutusku kontonkaa dambe ay gashay baa ka kaca kontonkii hore waa u jiraan haddii camalku saa u kala gudi karo qaybtay gashay bay burburin qaybta kaleetana waa sax haddiise laakiin camalku uusan kala gu'i karin sida salaadoo kale ilan salaada suurtagal maaha inay qaybta horena ka asaxdo qaybta dambena ay ka xumaato suurtagal maaha ama way wada xumaan ama way wada ficlaani sooma camal noocaasoo kalea hadday gashana kulligii way wada burburin oo macnaha waxba kasoo reebi mayso waxba kaagama yeelaan camalkaa macna saasaa loo kala qaadayaa saamaynta ay ku yeelan karto riyaaga iyo sumcadu camalka ay ku yeelan karto macna wa fi lxadiidi waxaa kusoo soo arooray aqwafumaa hadalka nabiga sal lay slam nabigu wuxuu yidhi wey macna aqwafumaa shayka loogu cabsi badan yahay oo akaafu aan cabsanayo calaykum dushiina aan idinka cabsan waxyaalahaan idinka cabsanayo wax badan buu nabigu inooga cabsan jiray salawatullahi waslamu caleyh oo ka mid a ah macnaa adduunyada iyo waxyaalahaas kulligood waxaa isku fuuqfuuqsanoo aada aan idinka cabsi qabaa buu nabigu yidhi ashirku lasqar shirkiga yarka ah fa su canhu waa la weydiiyey nabiga sal ly waslam shirkiga yahay muxuu yahay faqaala nabigu wuxu uri sal ly slam alriyaa waa istustusida weye dadka inaad camalka u samayso ha lagu arko ama ha lagu maqlo ama ha lagu ammaano ama ku caamba ila akhiri waxyaala noocaas oo kalea ah wey wacan ibni mascuudin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam nabigu ana rasula sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi man maata ciddii dhimato wahuwa isagoo yadcuu u yeedhanayo min duuni illaahi alla sokadiisa niddan cid uu ilaahay u ekeysiiyey dakhala wuxuu geli ruuxaasi annaara naartuu gelaya rawahu lbukhaari baa wariyo xadiidka ciddii dhimata isaga oo u yeedhanaya ama caabudaya cid ilaahay subxaana wa tacaala uu garab dhigay oo u ekeysiiyey naarta ayuu geli bu yihi nabigu salawatulli waslamu caleyh niddiga waxaa la yidhahdaa ashabiih waalmathiil yani niduka wa nadiiruka wa mathiiluka wa shabiihuka waa kalimaat mutaraadifa luqada carabiga waa isku wada mid macnaheedu waxa weeyaan cid ilaahay uu kala mid dhigay isagoo u yeedhanayo caabudayo ruuxii ku geeriyoodayo naartuu geli cid ilaahay lagala mid dhigay in alla inta ilaahay cid aan ahayn caabudaay ma qabaan ilaahay iyo addoommadiisu inay min jamiici lwujuuhi ka siman yihiin dhinac walba inay ka siman yihiin oo ilaahay kala mid yihiin qolyaha xataa asnaamta cabudaya ma qabaan laakiin ilaahay buu kala mid dhigay waxaa laga wadaa haddiiba aad tidhaahdo ilaahay soo gawraca isagu keligii ma laha haddaad tidhaahdo ilaahay cid aan ahayn baa loo gawrici karaa khalaas qad jacalta lilahi niddan simidda ilaahay lala simayo addoommadiisuna waa taa maxaa yeele waxaad adigu gooni u leedahay cid kale haddii lagula siiyo ciddaa wujuud iyo dhinacyada qaarkood baa lagaala sumay macana sad baa laydinka dhexaysiiyo laydin qaybiyey qaybintaasu ilahay diidi subxaana wa tacaala maxaa yeele ma ogolaan karo ilahi subxana wa tacala addoommadaada wax la wadaag ma ogolaan karo ana aqna shurakaai can shirki ilahi subxana wa tacala saasuu leeyahy inta wax wadaagta anigu wadaagga sidaydaba waa ka maarmaa waana ka kaaftoomaa ninkii camal sameeyo camalkaa cid kale ila wadaajiyaay isaga camalkiisaba waa u dayn buu alla leeya subxana wa tacala cid kale haddaad ilahay wax ugu dartahay waa lagu dayn oo faraha lagaga qaadi kaa kale unbaad u samaysa ilahi subxana wa tacala waxba kuma laha ayib ducadaa markaa wa yadcuda ducadu waa laba qaybood ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala la yidhahda labadaa qaybood bay leedahay ducaau cibaada waxaa la yidhahda waa cibaadadii ilaahay uu lahaa inaad addoommo kala siiso maalan salaadii oo kale sujuuddii oo kale khushuucdii oo kale waxyaalihii noocaaso gawracii oo kale haddaad ilaahay cid aan ahayn siiso ducaau cibaada la yidhahda ducaau cibaada ayaa la yidhaahdaa oo ilahi baa subxaana wa tacaala yani ku sheegay kitaabkiisa ducaau mas'ala qeybta labaad la yidhaahdaa ee ducada ka mid oo waa inaad weydiisato ilaahay cid aan ahayn wixii ilaahay la weydiisan jiray subxaana wa tacaala marka qaybta hore iyadu waa gaalnimo kufri islaamka lagaga baxa laakiin qaybta dambe oo ducaa-u mas'alada ah waa la kala qaadi ma lagu gaaloobi mise lagu gaaloobi maayo waxaa loo kala qaadayaa ilaahay cid ala ruuxu hadduu wax weydiisto ma ku gaaloobayaa mise ku gaaloobi maayo ruuxa uu wax weydiisanayaa wuxuu weydiisan karo ma awooda ma awoodaa mise ma awoodo waxa uu weydiisanaya hadduu awoodo shirki ma ah waa iska jaa-is way banaanta hadduusan awoodi karinna waa shirki ilaahay keliyata wuxuu awooda haddaad weydiisata addoommadiisa waa gaalnimo wey laakiin haddaad tidhahdo war biyaha iisoo qabo oo niyo waa gaajaysnaayo bal konton shilin oo ku qadeeyay sii waa weydiisi waay laakiin waa wuxuu addoonkani awoodi karo kari karo wayna banaanta sharcigaa baneeyey laakiin wuxuusan awoodi karin haddaad tidhahdo war niyahu isii ilaahay keliyatuna uu awoodi karo shirki iyo gaalnimo wey iyadana sida matala waxaad ku tiri warniyo bal roob soo deji wadaadkii qabriga ku jiray intaad u timid baad tidhi bal wayahankadaada abaaraa dhacay yani bal dadka roob u keen oo waxaad rumaysantahay inuu roob keeni karay shirki wey weydiisiga aada roobka weydiisanaysa uusan awoodi karaynin islaamnimo ka bax wey gaalnimo wey macanaa saas marka labadooda saas oo dhinta wahuwa yadcu isagoo baryaya min duuni illahi alla sokadiisa niddan cid uu ilaahay la simay dakhala wuxuu gelayaa ruuxaasi annaara naar ayuu gelayaa rawahu lbukhaari naar buu gelayaa haddii la yidhi wuu ku waari weeye macnaha naar buu geli maxaa yeelay yani shirkiga xataa dunuubta ka yar naar waa lagu galaa laakiin shirkiga isaga naarta uu ku geli waa naaraad ku waari oon kasoo bixitaan lahayn khasiisadaasuu isagu leeyahy macnaha walimuslimin can jaabirin radia allahu canhu muslim waxaa usugnaaday walilmunaasaba yani waxaan doonaya inaan baraarujiyo markaan leenahay macnaha acmaasha noocaas islaamnimada lagaga baxaa miladun kitaabka markaan soo bilownay ilaa hadda ilaa kitaabka dhamaanaya camal hebel waa camal islaamnimada lagaga baxo hadalka noocaasa islaamka lagaga baxaa ruuxii saa sameeya islaamku ka baxaya markaan leenahay macnaheedu ma aha ruuxii waxaa ku dhacay baynu miisaan saaray ma aha waxaa inta badan hadallada noocaasoo kale duuduuban ka faa'iidaysta shabaabkan yaryar ka ahee dadka bulshada muslimiinta takfiiriya oo gaalaysiiya ayaa hadallada noocaas oo kale culimadu yidhahdaan bay ka faa'idaystaan markaasa waxay meel uusan hadalku ahayn bay u qaadaan macnaheedu ma aha markaan saan nidhi inaan bulshadii intaan la aadnay aan nidhi bulshada maanta waxaa samaynaysa ay kulligood islaamka ka baxeen maxaa yeelay cinda ahli sunna waljamaca laba arrimood in la kala qaado waa lagaa maarmaan qawaacidda ahlusunna ka mid tahay camalka iyo ficilka ruuxa ka dhacay marka miisaanka la saarayo way fududaho waxaa la dhihi camalkaasi waa gaalnimo ficilkaasi waa shirki islaamka lagaga baxaa ruuxii sameeye islaamka waa ka baxay laakiin ruuxii ku dhacay marka la doonayo in miisaan la saaro islaamka ma ka baxay mise kama bixin in la ogaado shuruud kaloo dheeraada loo baahanya waa in si gooniya miisaan loo saaro ma jaahil ba maxaa ku bixiyey ma shubhaa ku dhalatay ma ulakac u sameeyey maxaa ku keenay waxan ma la baray waxay u baahantahay shuruud kale u baahanta masaladaasi marka baraarujin bay mudantao dad badan baa ka faaidaysta yar maalinood ii yimid oo kaleeto yani darsiga markaan ka baxnay iyo wuxuu gu yidhi sheekhow yani malaha dhalinyar qolyahan takfiirka muddoyuu la wax u sheegi jiray marka sida la og yahayna waxa weeye xataa dadkan masaajida ku tukadee dacwada wadaaya iyaga agtooda macnaha waxa weeyaan kama sokayaan kuwa qubuurta caabuday kama sokayaan marka wuxuu ugu yidhi sheekh hadalladaadii kitaabku markaan akriyiis iyo dhaleerta takfiirka waxay ii sheegahayeen waxba uma dhexeeya waaba isku midba macna saas yii man marka way kala gedisan tahay ficilka iyo qawlka iyo aayaduhu waxay ka warramayaan kaawey laakiin ruuxa marka miisaanka la saarayo way ka gedisan tahay saa in loo dareemayo waa masale lagaa maarmaan wy mana oo bulshada lagula kicinon la gaalaysiinin intaan wax la barin macna walimuslim waxaa laga warinaya can jaabirin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay waslam rasuulku qaala wuxuu yihi man laqiya ruuxii la kulma allaha alla ruuxii la kulma laa yushriku isagoon la wadaajinaynin bihi alle shay-an waxba aan la wadaajinayn addoommadiisa ka mida dakhala wuxuu gelayaa aljannata jannaduu gelayaa waman laqiyahu ruuxii alla la kulma yushriku isagoo wadaajinaya bihi alle shay-an wuxuun la wadaajinayana dakhala annaara naarta ayuu gelayaa ruuxii tawxiid ku dhintaay jannaduu geli kama dhalanayso cadaab taaban maayo laga fahmi maayo ruuxii isaga oo tawxiid wata la geeriyoodo la galbadaayay jannaduu geli haddama markii cadaab lasoo mariyo kadib buu jannada geli mise toos suu usii socduba jannaduba ka bilaabayo naarba arki maayo labaduba waa suurtagal haddii tawxiidkiisu uu gaadhsiisan yahay iyo iimaankiisu heer uusan mutaysanin in cadaab la mariyana jannaduu toos u geli haddiise laakiin uu dunuub waaweyn la yimid cadaab haddii lasoo soo mariyo xataa jannadu ku dambayn doonaa way maana marba hadduu tawxiid ku dhintay waa kii xadiidka nabigu sal alay wasalam mithqaalu daratin min iimaan min iimaan yacni wax shay ka ugu yar wax la mid oo la miisaanoo iimaana ruuxii la yimaada ilaahay jannaduu gelinaya subxaana wa tacaala haddii naar lasoo mariyana ugu dambayn uun jannadu ku dambayn doonaa waxaa isaguna dhanka kale kasoo jeeda intaa in la ego shirkiya ruuxii ku dhintaay naartuu geli uuna ku waari weligii laga soo saari maayo isaga janno la soo marin maayo sidii kii hore oo kaleete naartaa toos isaga loo geyni maanaa weligiina kasoo bixi maayo camalkii uu la yimid oo kaleoo dhanna waxba kama jiro weligiiba salaad iyo soon iyo cibaadaad iyo ha badiyo oo wejigu ha munaco waxba kama jira waxaaso dhan mar hadduuse macnaha waxa weeyaan uu shirki ku geeriyoodo ciyaadan billah man maata man laqiya allaha ciddii alla la kulanta waxaa laga wadaa liqaagaas ruuxii ku geeriyoodaa laga wadaa oo aakhara aado wey man laqiya allaha ciddii alla la kulanta laa yushriku isagoon la wadaajinaynin bihi alla shay-an waxba la wadaajinaynin dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa in cadaab lasoo soo marin oo dunuubtiisa loo soo cadaabi ma diidayso oo markaa kadib jannada la geenayo haddii uu dembi weyn ku geeriyoodo waman laqiyahu ciddii alla la kulanta yushriku isagoo la wadaajinaya bihi alle shay-an wuxuun wuxuun addoommadiisa ka mid a dakhala annaara naartuu gelayaa weliba maca alkhuluud naarta isagoo weliba ku waaray waa hadduu shirkigu kii weynaaye hadduu kii yaraa yahayna wuu ka soo bixi oo ku waari maayo macana saas weyaan taasi marka waxay keenaysaa marba haddii la yidhi yacni shirki intuu dooniba ha dhannaade ee ha yaraado ruuxii ku geeriyada naartuu ku waari waxay arrintaasi kugu bixinaysaa marka inaad taxadarto ood mar walba ka cabsato ood iska weerdiyayso shirki meel alla meeshuu kasoo geli karo dhacan weyn iyo ood weyn inaad iska saarto sidaasay keenaysaa macnaha ee aadan macnaha waxa way sahlaninoo aysan kula fududaanin ayib fiihi masaa baabkan masaail dhowraa ku jira isagana waa masaa laga faa-idaysan weye alula masalada koowaad waxa wey alkhawfu cabsi min ashirki shirkiga in laga cabsado maxaa yeelay meesha nabiyllahi ibraahim uu ka cabsanayo lana yidhi la dhaafi maayo ruuxii ku geeriyooda naartuu ku waarina la yidhi arrimahaasoo dhan inaad mar walba cabsato digtoonaato ay qasdi ahaniyata athaaniyatu mas'alada labaadi waxa weeye ana ariyaaa istustuska iyo ismaqashiinta iyo ha lagu sheego min ashirki bay ka mid tahay waa kii nabigu ku sheegay sal lay waslam shirki asara inay tahay shirki yar athaalithatu midda saddexaad waxa masalada saddexaad anahu riyaaga iyo istustusku min ashirki shirkigii inuu kamid yahay alasqaru ee yaraa shirkiga yar buu kamid yahay ka weyn ka mid maaha yar yahay marka lagu leeyahay kaa weyn marka loo fiiriyo unbuu yaraanta qaadan eh laakiin dembi ahaan marka loo fiiriyo ma yara dembiyada kale shirkiga kasoo hadhay weyn kuwa ugu waaweyn buu ka jira wuu ku jiraa laakiin marka uu shirkigaa weyn loo fiiriyuu yaraani macna saasaa sifada lagu siinaya ee dembi yar wey lagama wado macna ayib araabicatu masalada afraadi waxa weeye anahu shirkigaa yari ahwafu ma shayka loogu cabsi badan yahay weeye oo yukhaafu la cabsani minhu xaggiisa cala asaalixiina dadka ban wanaagsan dadka saalixiinta cawaamta iyo dadka jaahiliinta iyo dadka fusaaqda iyo daalimiinta iyo shirkiga weyn inay ku dhacaan ayaga waa looga cabsan laakiin dadka saalixiinta cibaadada badan ee taqwada badan ee baacada badan ayaga shayga loogu cabsi badan yahay waa istustuskaa weyn maxaa halkaasuu udhexgeli shaydaan sidii yani waxa wey shaydaanka tartiibaad fara badan buu ibni aadam kuusoo maraayo markuu kaa quusto ku kari waayo oo masaajidka kaa saari kari waayo masaajidka dhexdiisii salaadu ku dhex fadhiisan saas wey wuxuu ku isku dayay salaadan inuu fasaadiyo oo salaadaadan iyo cibaadadan aad samaynayso inuu qalbigaaga dhex galo meel kale la aado yuu isku dayy oo meel kale kuu jeediye macnaha saas weya marka dadka saalixiinta aad bay ugu dhacaan alkhaamisatu mas'alada shanaadi waxa wey qurbu ljannati wannaar naartii jannadu inay dhow yihiin maxaa yeelay yani ibni aadamka waa u dhow yihiin waay marba haddaad kelimo hal weedh ah oo kaa soo baxday oo shirki annaar aada ku geliy hal weedh ah oo tawxiid oo kaa soo baxdayna aada jannada ku geliy waxa weeyaan waa waa kuu dhow yihiin labaduba qarkay kuu saaran yihiin la gebi naartuna xagga ka tahay jannaduna xagga ka tahay baa taagan tahay inaad xagga u duushana waa suurtagal inaad xagga u duushana waa suurtagal saas way macnaa labadooduba waa kuu dhow yihiin camalkii macnaha naar ku geyn lahaana waa kuu dhow yahay kii janno ku geyn lahaana waa ku dhow yahay saasa laga wada asaadisatu masalada lixaadi waxa wey aljamcu kulmin la kulmiyo bayna qurbihima jannada iyo naarta dhawaanshahooda oo la kulmiyo oo laysugu geeyo fii xadiidin waaxidin hal xadii laysugu geeyo waa xadiidkii cabdullahi bn mascuud udambeeyey hadda waxaan jira xadiidkii jaabir oo ugu dambeeyey baab kawl hal xadiidkaasa labadaba lagu sheegay asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye annahu man laqiyahu ciddii ilaahay la kulanta laa yushriku isagoon la wadaajinaynin bihi alle shay-an waxba isagoon la wadaajinaynin dakhala aljannata jannadu geli waman laqiyahu ciddii alla la kulanta yushriku isagoon la wadaajinaya bihi alle shay-an wuxuu la wadaajinayana dakhala annaara naartu geli ciddii ilaahay ciduun wax ugu dartaay oo waxyaalaha ilaahay leeyahay wax ka siisaay naartu geli walow kaana haba ahaada ruuxaasi min acbadi nnaasi addoommada ilahay ka ugu cibaado badan ba ha noqdo saas maanaa salaadiisa iyo soomkiisa iyo sadaqadiisa iyo ha badnaato jihaadkiisu ha bato camal saalix oo dhan ha la yimaado si kasta ha u cibaado batee hadduusan shirkiba ka tegin waxba kama jira wey wixiisa naartuuna ku waari ciyaadan billah maxaa yeeley ilahay baa subxana wa tacala wuxu uhi innahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna ninkii ilaahay cid la wadaajiyo wax ugu daraayay naar jannada ilahi subxaana watacaala xaaraan bay ka tahay xaaraan bay ka tahay yani sinaba uma geli karo jannada ilahi subxaana wa tacala athaaminatu saa daraadeed waa in macnaha aada looga digtoonaado wey athaaminatu yani midda sideedaad almas'alatu alcadiimatu waa mas'alada weyn wey mas'alada weyn ee biyo kama dhibcaanka wey asalka ah oo maxay tahay su-aalu khaliili khaliil ilaahay khaliilkiisii kuu ilaahay jeclaa oo nabiyullahi ibraahima weydiisiguu ilaahay weydiistay lahu lafihiisa uu weydiiyey walibaniihi wiilashiisa iyo uu uuu weydiiyey wiqaayata cibaadati lasnaam asnaamta cibaadadeeda iyo caabuditaankeeda in laga ilaaliyo ilaahay uu ka dhowro subxaana wa tacaala iyadana waa ku jirtaa yacni waa masalada ugu weyn waay oo baabka ku saabsan maxaa yeele baabka wuxuu ku saabsanaa inuu ruuxu shirka ka cabsado oo ka taxadaro marka mas'alada weyn waxay tahay khaliilu raxmaan kuu ilaahay jeclaa oo nabiyullahi ibraahima ah, oo ilaahay weydiisanaya inuu ka ilaal ka ilaaliyo isagiiyo caruurtiisaba asnaamta cibaadadooda saas wey macana ataasicatu mas'alada sagaalaadi waxa weye ictibaaruhu shirkigii in la ictibaariyo bixaali laktharina dadki intooda badan lagu ictibaariyo macnaha dadka intooda badan inay mushrikiin yihiin in laga soo qaado iyadana meesha laga faa'idaysa maxaa yele liqawlihi tacaala rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas aayaddii hore la socotaa junubnii wabaniya an nacbud alsnaam rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas rabbiyow inahuna asnaamtii adlalna waxay lumiyeen kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid a in badan oo dadka ka mid way baadiyeeyeenoo cibaadadiibay ka duweenoo jidkii saxdaabay ka habaabiyeen sidaa daraaddeed ilaahu naga ilaali wey alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye fiihi waxaa ku sugan tafsiiru laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah tafsiirkeeda ku yaala kamaa dakarahu lbukhaariyu bukhaari basuu sheegay macnaha laa ilaha ila allah macnaheedu inay tahay ilaahay oo loo qiro xaqiisa cidnana aan wax loogu darino lagu gaaloobo wax alla wixii ilahay ka soo subxana wa tacaala cibaadadiisa lagu gaaloobo la diido macnaha alxaadiyatu casharata midda ko iyo tobnaadi waxay tahay fadiilatu man cid fadliga uu leeyahay salima ka nabadgalay min ashirki shirkiga ka nabadgalay nin shirki la-aan dhintay oo shirki ka badbaaday fadliga uu leeyahay maxaa yeelay abaalgud weyn buu ilahay agtiisa ku leeyahy jannada rabbi ah subxaanahu wa tacaala marka intaas aad ka taxadirtood iska ilaaliso shirkiguusan kuu qarsoomin ama shirkigaasi ha noqdo ilaahay yani tawxiid luluhiya cibaadadii ilahay uu kugu lahaa meel kale inaadan marinin yaa lagaa dooni ama ilahay subxaana watacaala rububiyadiisi iyo khaaliqnimadiisi iyo adoomada inuu iyo kownkan inuu ku tasarufo isagu inaadan cidna la wadaajinin oo masaladaasi oo masalada halista ah, sideedaba waxaa la yidhahdaa baryada adoonku jeedsiga uu dhinac u jeedsadaayo waxay ka dhalataa oy ka dambaysaa markuu rumeeyo inay jihadaasi wax tari karto oo caqligaa taa keenay haddaad rumaysan tahay inaysan jihadani waxba tari karaynin waxba maamulin oo waxba gacanta ku haynin aadiba mayse waxbana u doonan mayse laakiin markaad rumayso inay dhib hayso ama dheef hayso wax bixin karto wax diidi karto markaa unbaad aadi saas way macnaha marka taasina waa mid halisteeda la way aad bay halus tahay yani waxyaalaha aada loola yaabo waxaa kamid a ah kutubta matala hadda yani kutubta duruq sufiya oo kale waxaa qaar ka mida ah ku yaala awliyadu yay qaybinayaan markaase waxay leeyihin awliyadu waxay u qaybsamaan sidii dawlad ahaan bay udhisayen dawlad iyo baarlamaankeeda iyo dimuqraadiyaad moodaaba waa wax la yaaba awsul acdam wax la yidhaahdaa adduunka horta u taliyay dhehen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tasarufka adduunka u dhiibay awsul acdam baa la yidhahda waa awliyada ninka ugu weyn wey zabanba nin baa haya awsul acdamka waxaa ka hooseeya niman la yidhaha afar oo la yidhahdo alaqtaab alarbaca waa afar qutbi wey way ka hooseeyaan waxaa kasii hooseeya toddoba iyagana yani kkasi kuwaa kasii hooseeya oo la yidhahdo toddobada qaaradood bay kala joogaan oo ay u kala matalaan awdka weyn waxaa kasii hooseeya toddobadaas afartan oo baarlamaankii oo kale ka dhigan taqriiban oo budale iyo nujabe iyo waxsaas oo kale ku magacaabaan intaasaa talisay tahay waxay isu yimaadaan oo la kala war oo go-aamo la gaadha habeenka arbacada soomada habeenka arbacada in la xadreeyo saasaan ahaan jirnay waa habeenka ijtimaacu lawliya baa la dhihi jiray awliyadii baa isu timid bal ha laysu yimaado marka waxaasoo dhan waa qurafaadaan raadnahay wax alla wax kawnkan maamuloon ilaahay ma jiro subxana wa tacala addoommada marka saa loo sheego o la yidhahda adduunkanba awliyuu u qaysay oo dhulkay taaka taaka ugu jiraan oo way kula socdaan oo waxaad u yeedhata way kuu qaban oo ilaahay baa u dhiibay tasarufkiiyo maamulka u dhiibay hada danbaaba loo baryi danbaaba wax loo weydiisan hadday sidaas yihiin marka halkaa wey meesha halista ah ilaahay subxaana watacaala cid wax la wadaagi ama wax la maamushaa ma jirto wabitaali cid ilaahay lala baryo ama wax lala weydiisani ma jirte keligiiba xuquuqda iskale hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wala alih wasaxbi waslm walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat llaahi wbarakaatuh